llahu tacaala inoo soo tilmaamay xaaladaha ilmihii qofka gogashiisa ku dhashay loogu abtirinayo iyo haddii uu ogaado ama uu maarata u baahdo inuu <clears throat> iska anfiyo qaabka uu isaga anfiyi karayo haddaba wuxuu halkan inoo sheegayaa iska anfintaasi waktiyada ay waajibayso iyo sidoo kale waktiyada ay banaanaanayso iyo shuruudaha anfintaas iyo hawlo markaa ku tacalluqa iyo halkan lagu tilmaamaya wuxuu yihi waman laxiqahu nasabun qofka nasab haleelo ee cid loogu abtiriyo yaclamu uu og yahay annahu min zinan inuu zino ku dhashay aanu isaga nasabkiisii markaa xalaasha ahaa ahayn lazimahu nafyuhu bilicaan waxaa ku waajiba <clears throat> inuu ku anfiyo dhaarihii licaanka maxaa yeelay waxaa ka ratibmaya haddii uu iska daayo in la haleeshiiyo oo loogu abtiriyo haddii loogu abtiriyana mafaasid fara badan baa ka dhalanaysa dad aan maxram aanu ahayn maxram looga dhigo gabadha ay kale ajnabiyiin in maxram looga dhigo in cid aanu dhaxalkiisa lahayn dhaxalkiisa la siiyo in sidoo kale eh, cid isaga aan dhexlaynin eh, cid markaa dhexlaysa looga dhigo wahalo majara mafaasid aad iyo aada u fara badan iyaa ka ratibmaysa sidaa daraaddeed waxaa ku waajib ah ilmaha uu og yahay inaanu gogoshiisa ku dhalanin oo yani si xalaala aanu isaga ugu abtirsanin inuu iska anfiyo ayaa ku waajib ah cid uu og yahay in aanu markaa nasabkiisa lahaynna uma banaana inuu sheegto oo uu yidhaahdo aniga ayaa dhalay qaabku markaa isaga anfihi karaan de waa licaanki markaa licaanki baa waajib noqonay wain ra'aa fiihi shabahan bikayrihi ilmihii gobashiisa ku dhashay hadduu ku arka cid kale inuu u eg yahay faqad qiila qiil baa yihi lahu nafyuhu bilicaan haddii markaa shakigaasi uu yimaadu is oo qariino iyo wax uu is yidhaahdo malaha waxbaa jira wuu iska anfihi karaabaa qola tiri maxaa yeelay ekaanshuhu dee wuxuu tusiyaa nasabka calaamad wuu u yahay oo dee nebiguba calayhi salaatu wasalaam gabadhii markaa hilaal ibnu umaya waa kii lahaa hadday qaabkaa ula timaado isagaa markaa run sheegay oo markaa kii kale u ekato ay dhashay ilmo yaroo kii lagu sheegayo u waa tii dhashee uu lahaa haddaan kitaabka ilaahay jirin lakaana lii walaha shaan waqiila waxaa la yidhi waa muctamadkii laysa lahu dalika arrintaasuma banaana keliya uun ilmuhu aniga iima ega cid kale uu egyahay uguma banaana inuu licaan ku anfiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kii u yimid ninkii caraabiga ahaa ee yihi yaa rasuul allah ilmahay gabadha xaaskaygii ilmo madoobay dhashay yani aniguna ma madoobi iyaduna ma madoobe halkay de waxaan markaa agguu ka yimid cid kalea dee meeshan ku jirta inuu ilaah ayuu markaa maldahaya laakiin carabka kuma dhufan adii kale qadaf bay noqonaysa deetna nabigu alayhi sala slam geeliisiibu ugu matelay geelaaga ka waran markaasuu midabadeeda ugu waa casaan buu yidhi mid markaa midab kale ku jira oo maaragtay madmadow ku jira cadaan madow ku jira maaragtay maleeyi haa wuu ku jiraa buu yihi xagguu ka yimid buu yihi kaasi de waxaa laga yaaba xidid hore ama ciriq hore inuu jiidanayo dee kana waa saasoo kale buu ku yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waliba bukhaariga waxaa kusii jirtay walam yurakis lahu fi lintifaai minhu uma ruksaynin inuu iska reebo iska gooyo ilmaha nasabkiisa waman laxiqahu nasabun qofkii nasab haleelaya oo cid loogu abtirinayo fa akhara nafyahu anfintiisa inuu iska anfiyo dibdhiga min gayri cudun cudurdaar la-aan saqata nafyuhu anfintii way dhacaysaa xaq uma yeelanayo markaa iska anfiyo ilmo gogoshiisa ku dhashay oo sanawaad uu iska haystay ayuunbu markuu weynaaday aanu maan dhalin laga dhegaysan maayo warkaasina war soconaya ma aha intaasoo dhan buu gogashiisa maaragtay waxa weeyaan loogu abtirinayay oo isaguna sidii markaa uula macaamil kolba hadduu dibdhigay oo dibdhigba ay dhacday suuragal ma aha inuu mar dambe uu anfiyo wa fii qowlin aakhara qowl kale ayaa waxoogaa wakti yar siinayo wuxuu leeyahay ana lahu nafyahu ilaa alaaati ayaam ilaa saddex maalmood iyuu jaanis haystaa laakiin wixii saddex ka badan xaquma laho qalad waxay leeyihiin saddexda maalmood yani waxa weeyaan nasabkii waa arrin khatar ah oo de haddii ilmo isagii uu dhalay iska anfiya halis buu gelaya markaa inuu yar hubsado ilaa saddex maalmood oo wax ku yar hubsado hala siiyo laakiin muctamadku wuxuu leeyahay maya ilmahan yar laftiisu xaq buu leeyay marka haddii la daayey la ogolaaday guushii loo ogolaaday oo aan isla markiiba la anfiyin xaqiisii baa sugnaaday kol hadduu sugnaadayna waataynu soo tilmaanayoo xataa iyadiiy isago isku waafaqaan cid kala dhashay warkaasi socon maayo oo xumaan ku dhashay yani wain idacaa hadduu sheegto an markuu dib dhigay anahu lam yaclam bilwilaada inaanu ogeyn inay dhashayba inay umushayba maan ogeyn buu yihi wa miluhu yajuuzu an yakfaa calayhi isagoo kalena uu yahay qof arintani ka qarsoonaan karto falqowlu qowlu warkiisa waa la aqbali hadduu yidhaha mabaan ogeyn imikun baan maqlay ina ay umushay xaaladiisaa la eegiyo hadday suuragal tahay in uu ka qarsoonaan karo sida inuu maqnaa arrintanu aanay caam bixin cid markaa meel war laga gaadhsiin karaya aanu joogin marka oy macquul tahay waa la aqbali karaa laakiin haddii aanay e, war warku iska baayo oo la ogaayo isaguna magaalada joogay magalada ay ku umushay e, isla markiibana aanu anfiyin mar dambe waan anfiyayaa laga dhegeysan maayo yani wa ataa isla maalintii haddii maalintii ay umushayba u iskala joogay iska oo maaragtay aanu waxba lahayn oo uu maragtay mar dambe un isla maalintii gelinkii dambe un gelinkii horena waa la joogo caadi buu iska ahaa gelinkii dambe buu yihi waan anfiyaya laga dhegeysan maayo wain qaala hadduu idhaahdo lam aclam maan ogeyn ana liya nafya inaan iska reebi karayo inaan iska reebaa inay ii banaan tahay maan ogeyn hadduu yidhaahdo aw lam aclam ama u maan ogeyn ana nafya cala alfawr in arrintu deg tahay iska anfintu inay arrin deg tahay maan moodayn inaan jaanis haysto wakti aan ku fikiri kara aan xaq uleeyahay iyaan mooday ama yani hadhowba aan iska anfiyi karo marka imika kaga nixin baan islaha umusha fain kaana qariib alcahdi bilislaam qofkani hadduu mid dhawaan soo islaamay yahay qubila minhu de axkaamta ma yaqaane waa laga dhegeysan wain kaana yujaalisu culamaa hadduu maaragtay isaga culamo ma aha laakiin culimmadu ka agdhowya u iska fadhiistaa cilmi dhagoodka ayaa kusoo duulduula kaana lam yuqbal minhu laga dhegeysan maayo de kol hadu maaratay meelaha cilmiga laga akriya iska fadhihi jiray kolley waxbaa kusoo duulay markaa <clears throat> war laga aqbalayo maaha wain kaana min alcaamati caamada dhegweynta e waxba waru haynin hadduu yahay ee aan meel cilmi lagu akriyayana arag ee iska socotay macaashkeeda iyo maaratay shilinka eryanaysa faqad qiila qiila baale waa muctamadkiiy yuqbalu waa la aqbalay hadduu ihaahdo maan ogeyn inay sidan oo ilmaa layska anfiya oo dhaar dhaara lagu anfiyaaba mabaan aqoon ama inuu deg deg yahay maan aqoon waa laga aqbalayaa buu yihi haddii uu yahay caamadaasi wa qiila laa yuqbalu qiil baa taana diidan oo waxba laga aqbali maayo waayo ilmihi yara xaq buu leeyahay mar haddii aanu markiiba anfiyin xaq uma yeelanayo buu qiilkaasi yihi wain akhara nafya dibdhiga haddii anfinta hadduu dibdhigay licudrin cudurdaar jira daraadeed cudurdaarkaasi waa ma min maradi waaba xanuunsan dhaktar ku yaalay aw xabsin ama jeel buu ku jiray aw xifdi maalin ama xoolaa ka lumayayo uu ilaashanayo wiis alkii xoolahan hagaajisato aada maxkamadda tegtid aw kaana ghaa'iban ama waabu maqnaayo walam yumkinhu umay suuroobin an yasiira inuu soo tago oo uu yimaado soo soo socdo uu yimaado halkii daahusha ay ka dhacdayoo u maxkamadda tago wa bacaa se soo diray buu yihi ila alxaakimi xaakimkii uu markaa cid u soo diray wa aclamahu ogeysiiyena anahu cala nafyi inuu ilmaha iska anfiyayo kaana lahu nafyu markaa u fiirso wuu xanuunsanayey ama waabu eh, maarata jeel buu ku jiray ama xooluu ilaalin ama wuu maqnaa oo muu iman karayn laakiin cid buu soo diray haddaanu cid soo dirin uu halkaa iska fadhiisto markaa tagta u yidhaahdo isaga kaa laftiisa markaa laga dhegeysan maayo eh, waa inuu markaa cid soo diro dacwadda markaa maxkamadda usii geyso oo u sheegta in ilmahaasi aanu ninkaasi ogolayn waanu imanaya markuu yimaado ayuu markaa ka dhaaranaya kaana lahu nafyu markaa waa loo ogoli wain lam yanfihi haddaanu iska anfiyin walam yushhid marka waa yani waxa wey inuu cid soo dira u suuroobi weyday oo yani waa tacadara caleyhi irsaal waxa u suuroobi weyday inuu cid soo diro marka waxaa laga rabaa inuu markhaatiya sameeyo yihahdo war ogaada imika qofkii dumar ahayd ilmahaasay u mushay ilmaha anigu maan dhalin waanan anfiyaya waanan ka dhaaranaya inaan maxkamadda cid u diray ahayd hadda ma tegi karo cidna uma diri karo lakin idinkaan idin markhaatigeliye taana markaa waa waa laga yeeli wain lam yanfihi walam yushhid haddaanu anfiyinna oo yani maxkamaddii intuu tegay aanu iska iska iska anfiyin sidoo kale cid aanu u dirin markhaatiyana aanu u samayn lam yajuz lahu nafyu inuu markaa iska anfiya waa marka awoodaya de inuu markaa sameeyo oo cid helayo marka waxaa leeyahy gaabis baad samaysay ma anfiyi kartid wain kaana alwaladu xamlan haddii ilmuhu uu uurka ku jiro uu uur yahay fa taraka uu iska daayo anfintiisa wa qaala hadhow markii ay umushay uu anfintii bilaabay oynu dhahno intii ay caloosha ku jiray maxaad isaga anfiyi weyday deetana uu lam ataxaqaq maan hubin inuu ilma yahay de waan sugayy intuu dhalanayo qubila qawluhu warkiisa waa la aqbalaya waa soo marnay inuu islamarkaana anfiyi karo inta ay ka umulaysana uu sugi karo wain qaala hadduu laakiin yidhaahdo calimtu waan ogaa inay ilma sido walaakinii qultu lacalahu yamuutu waxaan islahaa waa intaasoo uu iskaba soo qubtaabo ama iska dhintaabo oo fa ugfa licaana dhaarihiiba laygaga filaadaa oo aan ilaahayba iiba baahinin ayaan islahaa hadduu yidhaahdo laxiqahu waa lagu tulaya waa la raacinaya waa ilmahaagii baa laleeyahy waa isku mid un kaa yidhi uurku intaasu qubtaa iyo kan kale ee intuu ilmihii oo dhashay iska daayaysa or intaasuu noolaanba waayaay waxbana ha anfiyin kii is waa isku mid kanba hadduu is idhahdo waa intaasoy inta iyaduna fadeexadooba kana ay dhici lahayd ilma noolaanayaba uma ege ha iska tago deetana arrintuba halkaa ha ku dhammaato deetana ilaahay ba ilmihii nooleeyey hadhow toole siyaadada anfi laga dhegeysan maayo wain hunia bilwaladi haddii loogu tahniyadeeyo loogu hambaliyeeyo ilmihii u dhashay faqiila lahu la ihahdo baaraka allahu laka fi allah kuu barakeey aw jacalahu llahu ka jacalahu allahu laka khalafan mubaaraka bedel khayr qaba ilaahay kaaga dhigo faajaaba bima yatadamanu liqraara deetana uu ku jawaabo wax qiraal tusinaya bian amana calaa ducsida inuu aamihi oo kale iyo wamaa ashba wixii lamid ahaa lazimahu waa ku dhegay ilmahaasi khalas sinaba uma anfin karo ilmuhu hadii marba lagugu dhajiyo mar qura hadii lagaa maqlo waad arkeysa haddii iskabadaa ka yidhi de ha wa dhalay ka yidhi hadalkeeda badaa ama waa inankaygii yidhi kii aamiin yidhi kolkii la yidhi ilahay kuu barakeeyo aamiinkii yidhi khalaas waar iyadoo uurlaa guursaday markaas shaqayn maayo lix bilood so lagama joogo meherki khalaas ilmahaagi markaanu ku tahnay adiga aamiin yiri warku waa dhay فأجاaب بmا يتضمن الإقرار بأن أمن على الدعاaء وmا أشبهه لزمه marka نصبka w ayarun أنفiya ma wax sهlan ma وiن أجاaب haduuse ku jawaab بmا laa يتضمن الإقرار waxaan قراal koobsano قراal aanu ku jirin بأن قاaل qofki markuu ku yihi ilahay ha barakeeyo ayuu isaguna yihi baaرك الله عليك ku barakeeyo marka aggan aggan kamu hadal isagii unbu la hadlay aw razaqaka allahu milahu kanoo kale adna ilaaha kugu arsaaqo de inay habaar tahay iyo <laughs> iyo inay duca tahayba waa ixtimaali kartaa aw axsana allahu jazaaak ilaahay abaalmarintaada adu khayr unbaad niyeysan tahay ilaahay abaalmarintaada ha wanaajiyo intaa hadduu yihaahdo lam yalzam waayo xaggan kamaba hadalba de soo ma lakin markuu waa ilaahay ai barakeeya de ku barakeeyaa la yihi isagiina aamiin wain atat imraatuhu xaaskiisii hadday la timaado biwaladayni laba laba ilmood yani mataanayso oo baynahumaa duuna sittati ashhurin lix bilood wax ka yar ay udhexayso laba caruuray dhashay laba oday dhashay oo lix bilood wax ka yar udhe yani waa mataano lan wixii lix bilood udhexeeyaan mataana ma aha wixii lix bilood wax ka yar udhexeeyo iyuunbaa mataana noqda haddaba fain aara baadi ama fa aqara biaxadihima labadii mid buu qirtay uu yihi anigaa dhalay aw aara nafy ama inuu iska anfiye ayuu mid ahaan dib u dhigay laxiqahu lwaladaani ma kala haayaan labadani ma kala haayaane labadiiba way haleelayaan way raacayaan waayo mataanaha dee laba aba mataanu ma kala yeelan karaan mar hadday mataana yihiin mataanihii inay wada raacaan inay ka wada go-aan waa labadaa mid u oo waxaa la yidhi lam yujri اllahu اcaadaةa ban yجtamica fi الraximi eh, waladu min maai rajuli wa waladu min maai aakhar ilaahay subxaanaه watacaala caadada raximka kamabuu dhiginba in laba ilmood oo maaragtay laba qof oo kala duwani dhareen ay ku kulmaan hadday mataalin qof unbaa wada dhalay marka haduu mid qiray ama uu dib dhigay kii kalena waa la mid wain maata alwaladu qabla nafyi haddii ilmihii uu dhintoba intii aanu anfiyin saaday udhashayba uu dhintayba jaaza lahu nafyu bacda lmowt isagii oo dhintay lafteeda ayaa waxaa u banaan iska anfiyo ilan dhaxal iyo hawlaa jirayay kor hadduu nolol kusoo dhashay dhaxalkii baa wadda iman kara waayahay xataa haddii waxay leeyihiin uu xamli ahaa maaragtay u maaragtay eh, isagoo aan dhamaystirnayn soo dhasho iska wain atat amatuhu biwaladin halkaasi waa xaaskii iyo wixii la xukunka ahaa addoontiiyada ka waran marka xaaskii maxaynu nidhi waxa inagu filan kol haday gabadho xaas ahayd ama u shubha uu jiray isna waa la ilxaaqinayaa waxa inagu filan in ay suuragal tahay inuu isagu dhacay ayaa inagu filay cid kaloo uga awleysanoo la ilxaaqiyaana aanay jirin laakiin adoontii way ka duwan tahay adoontii iyo sayidkeedii zawjadii iyo zawjkii la xukun ma aha wuxuu yihi wain atat amatuhu biwaladin adoontiisi hadday ilmo dhasho oo yumkinu an yakuuna minhu ay suuroobayso inuu sayidkeedu uu ka dhalay oo de intii uu haystay ee iyada marka isaga adoonta u ahayd lix bilood iyo wax ka badan iyadoo laga joogay iyay dhashay waa la kala qaadi saa un loogu abtirin maaye fain lam yaطahaa haddaanu jimaacin oo aanu isagu qiranin inuu jimaacay lam yalxaqu ilmihiisii noqon maayo loogu abtirin maayo waayo firashba uma aha lahaanshaha keliya firaash gabadhu kuma noqoto addoonta kuma noqoto zawjadu mujarad lcaqdi waayo waxa l nikaaxan maqsuudkiisaaba gogosha ah marka in caqdigii uu dhaco iyo marka <clears throat> ayuu firaashkii ku yeelanaya laakiin milkulyamiinku dee wa tuka xaaraana ayaa u milkii kara tuka xaaraan xalaalba ahayn ayuu milkiyi karaaye milkulyamiinka maqsuudkiisu gogasha maaha sidaa daraaddeed la xukun maaha haddii aan gogoshii aanay sugnaan oo jimaaci aanu markaa meesha eh, la helin noqon mayso eh, maarata alwaradu lilfiraash iman mayso wa in waiahaa haddiise meeshii jimaac uu dhacay oo uu qirsan yahay in jimaac dhacay laxiqahu markaasaa la haleeshin de firashki baa sugnaaday marka eg zawjadu bimujarad alcaqdi bay firaash ku noqotaa addoontuna bilwaci bay ku noqotaa firaashkeeda oo ku sugnaada markaa saasay u kala duwanyi wuxuu ku yihi walaa yantafi kaga mar haddii markaa aynu laxiqahu nidhi walaa yantafi canhu kaga kaga naf kaga markaa gu-i maayo ilaa an yaddaciya alistibraa'a inuu sheegta mooyaane inuu hubsaday in raxibkeedu banaan yahay oo weliba wayaxlif aley ku dhaarto saasaa kule nusakda ku qoran walaa yantafi walad amati bilicaani bal bidacwa stibra baa ta yadana ku qoran waa macnuhu istegaya laakiin saasay nusada nusakda maktuudkiina tilmaamaya walaa yantafi canhu ila an yadaciya alistibraa ilmahaasi kaga gu-i maayo ninkaa ay firaashka u noqotay ilaa uu sheegto jimaacii dabadii inuu riximkeeda hubsaday oo yani maalan de ay dhiiggii heshay intaa ay dhiigga heshay kadibna aanu isagu u dhawaanin hadduu taa sheegto uu kuna dhaarto waa dhaar caadi maha licaan allicaanu laa yakunu ilaa bayna azawji wa zawjatihi nin iyo xaaskiisubu licaan ka dhexeeya nin iyo addoontiisu maya waayo firaashkani ma adka markaa waxaa ku filan inuu waan hubsaday arrintaana uu ku dhaarto marka mar hadday saasi ay dhacdo waxay noqonaysaa ilmahaasi ilma aan aabba lahayn buu noqonaya wain qaala hadduu yidhaahdo sayidku kuntu adau wa aczilu waan jimaacayay laakiin biyaha banaankan ku shubay warkaa laga dhegaysan maayo laxiqow kol hadduu jimaacii qirtay istibrana aanu sheegin ilmahaasi waa ilmihiisii waayo waxaa la leeyahay waxbaa iska iman kara wain qaala hadduu yidhahdo kuntu aauhaa fi ma duuna alfarji waxunaan kaga istimtaacayay wixii aan farjiga ahayn aan xubinka ahayn oo inta kale un mooyaane halkaa uma dhowaanin faqad qiila qiil baa wuxuu leeyahay yalxaquhu waa la ilxaaqinaya lannahu markii maarata istimtaaca kalaba uu dhaco meesha biyo waa gaari karaan baa l wa qiila waa muctamadkiy laa yalxaquhu kol haddii aan waigii sharciga ahaa iyo jimaaci aan meesha aanay jirin meesha waxba ka dhicin de markaa ilmahaas inaanu ilmihiisii ahayn ayaa aahira meeshiina firaash ma jiro firaashkii baan de weli sugnaynba firaashkii jimaacu ku sugnaanayay jimaaciba ma hayno kol haddaan firaashkii sugnayn ilmahaasi ilmihiisii noqon maayo wuxuu yihi wain waia amatahu amadi addoontiisa hadduu jimaaco uma actaqaha haddana xoreeyo wastabra'at ay ishubsato cidqigii dabadi markii ay xorowday kadib ayay ishubsatay oo dhiiggiiba mar yimid uma atat biwaladin kadib bay ilma dhashay lisitati ashhurin min xiin lcidqi wakti lix bilood laga joogo markii la xoreeyey laga soo bilaabo lix bilood laga joogo iyo ilma dhashay haddee dhiigna way isku muxuu ahayey xoreynta dabadeed lam yalxaqhu ilmahaasi raaci maayo isagii ilmihiisii noqon maayo wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay yalxaquhu wuu haleelayaayo dee firaashna waa tii u ahaydee qabla alcidqi inay firaash ahayd wuu og uu ogol yahay oo jimaac jiray istibraagan dambana <clears throat> waxaaba dhici karta alxaamilu taxiid waa odhan jirnay gabadhii uurka lahayd dhiiggu waa ka iman jiray waa dhici kartaa in markaa dhiigga ay hesho ilmihiina yumkinu kownuhu minhu inuu marka xaggeedii ka ahaada waa suuragal maanta iyadiina gabadh adoon waa gabadh xor ah gabadha xorka ahna dee imkaankaasun baynu eegan jirnay suuragalnimada suuragalnimadiina meesha way taallaa markaa ha haleelo iyay qola leedahay oo yalxaquhu laakin muctamadku waa laa yalxaq naska imaam shaaficina waa sidaa maxaa yeelay addoonta mujarad limkaan maynaan eegi jirin istibraagu wuxuu noqon jiray ama hubsashada maaratay dhiigga lagu hubsanayo raximka inuu yahay saasaa aahir ah laba aahir baa meeshan iskhilaafi baa layii jimaaci wuxuu keensanayaa aahir ah in ilmahani uu xaggiisa ka yimid hubsashadii dhiigga lagu hubsadayna waxay tusinaysaa in isaga jimaaciisii aan meeshaa aanu waxba kaga tegin labadaa aahir markaa waa isla dhacayaan waxaa soo haraya un mujarad limkaan inay arrintu suuragal u tahay in ilmaha isaga loogu abtiriyo dee suuragalnimo keliyana addoonta waxba kagamaynaan sugi jirin markaa labadan daahirna way isla dhacayaan wax kalena meesha ma soo harin loogu abtirin maayo <clears throat> wain ishtaraka ithnaani laba hadday wadaagaan fii wadci imra'atin gabadh jimaaceed marka waa laba marka aan zina ahayn wey ilan zinada iyada nasabka kuma yimaadee fa atat deetana ay la timaade biwaladin ilma ay dhasho low infarada bihi kullu waaxidin minhuma mid waliba haddii uu la gaar noqon lahaa laxiqahu isaga markaa uu haleeli lahaa curida cala alkaafati nimankii dasooca ahaa ayaa loo bandhigaya yani maalan nin baa qabay kadib iyadiioo aan cidda bixin iyo ku kala guursatay kii kalena dee waa la guri gala dhowr bilood kadib lix bilood iyo wax ka badan iyo ilma ku dhashay de ilmahaa garan maynama kii horaa lahaa mise kan dambaale kan dambe waa wadu shubhe kii horena nikaax caadi u ah ila ninkan dambe muu ogeyn inaan cidda bixina haday hadduu dee ogaasinay noqonaysa taasi hadal male laakiin haddii uu og yahay haddii uu moodayo gabadh madax banaan oo aan ciddo ku jirin uu sidaa ku guursaday iyadu inay is og tahay saameyn ku yeelan mayso ilmaha nasabkiisii ila nasabku waa aggii aabbaha markaa mar haddaanu ninkani ogeyn labadii ninba waa suuragal in ay ilmahan leeyihiin maxaa markaa la yeeli <clears throat> curida cala alqaafa waxaa loo bandhigayaa hidda sooca marka hidda soocida iminka d n a gaasi ka adkayn kama liito marka aniga waxa ay ila ila muuqataa in aan dee hadalba la gelinin waa sidiisoo kale un la yidhahdo ama uu ka fiican yahay fain alxaqatu haddaba kaafadii ama hiddasooci haddii ay haleeshiiso biaxadihimaa labadii mid ahaanoo idhahdo ilmahan kaasaa dhalay laxiqahu uu raacay markaa eeg qiyaafo gebigeedaba d n aguna waa lamid d n a goormaa loo baahdaa laba qolo markay ilma isku qabsadaan bes wax kale ma jiraan nin ka shakiyo yidha anigu ilmahan maan dhalin hala ii baaro warkaasi wax soconaya maa waa inagii soo marnay hadday suuragal tahay inuu ilmihiisii yahay waa ilmihiisi laa yantafi canhu ilaa bilicaam qaacidada waa kastayada d n a-ga la ii baaray qaar baa ka dhoofi isiriyo halkan unbaa la geeyayo waxay carurtaadi in soo cadeeyo d n a-gii baa la eegayo wixiiba waa laiga waayeyba waaa laigu mabaad dhalin deetana islaantii iyo caruurtii wixiiba isla daadinaya waxaas wax shaqaynaya maaha warkaasina war soconaya ma aha laa yantafi canhu ilaa bilicaan dhaarihii licaanka sidana ugu banaanaan maayaan ilaa iyo alcilmu bizina gabadha ina marka xumaan samaysay inuu ogaado oo uu og yahay taas way ku iman kartaa iyo an yadunna danan muakadan bay leeyiin male akidan sida in qof lagu sheeg sheegi jiray deetana uu maalin iyadii labadoodi meel kasoo wada baxaya arko saas oo kale inuu ku qadfaa way ugu banaa way maarata iyadana waabay eh, maaragtay eh, ku laasimaysaa bay leeyihin idaa dana danan muakadan aw calima zinaha maarata oo ilmihiina uu de markaa saa ugu maleeyo inaanu markaa ilmahaasi isagu dhalin waa markuu walad jiro wa ilaa laa yalzam licaanku hal mar buu laazim oo markii walad jiro <clears throat> ood ilmaha iska anfiyeyso maarata xumaantiina aada ogaatay ama dhanni muakada mala akidan aad heshay xaaladaa wuu waajibaa xaaladii de markaa zinadu ay markaa aada ogaatay bilaa walad laakiin walad aanu jirin ama dhanigaa muakadka aad heshay iyadoon walad jirin markaana wuu banaanaadaa haddii malo akidanba aanad haynin waxaagu dhyo sheekooyinkan ay tahay taa iyada qadafna kuu banaanaan maayo licaankiina dee hadalkiisaba daail haddaan qadafkii banaan licaankiina banaanaanayo wain ishtaraka anaani fii waطi imra'ati faatat biwaladin ilma ay dhasho low infarada bihi kulu waaxidin minhuma ilmahaasoo mid waliba hadduu la gaar noqon lahaa laxiqahu isaga la haleeshiin laha curid cala lkaafati kaafadaa loo bandhigi fain alxaqatu biaxadihima hidasooci haddii uu markaa mid raaciyo laxiqaw kaasuu haleeli wain lam takun kaafatun haddii markaa hidasoocba aanu jirin oo aan meesha la helayn aw kaanad ama ay jirto waashkala calayha ay ku dawaqdo ku wareerto siduu ugu wareeraya de mid uu raaciy buu garan waayo ama wuxu labada midnaba ma dhalin labada midnaba dhalin lama dhegeysan ni anaga haduu ihahdo labadii qole isku haystee labada cidana midnaba dhegeysan maayo warkaasi war soconaya maaha labadan mid baa dhale sheeg wey muu dhalin lagaama yeelayo aw kaanat ama markaa kaafadii ay jirto oo wa ashkala calayha uu ka ishkaal galo galagaran weyno aw alxaqathu bihima ama ay dhaan labadu dhaleen aw nafathu canhuma waa ama ay tiraahdo labada midna ma dhalin turika waa la daynaya waxaana iska tuuraya natiijada jawaabtan soo baxday xashiishkaa lagu ridaya xataa yabluga ilaa ilmuhu qaangaarayo fayantasiba ilaa man yaqwa fii nafsihi anahu abuhu labadii qol qolada labada mid ahaan baa ku dhale de bal waa kaas adigu is eego kaad is leedahay waa isku dabci baa tihi oo waa iswaafaqsantihi u abtirso xataa yabluga ilaa uu ka qaangaarayo fayantasiba u abtirsanayo ilaa man yaqwaa fii nafsihi cidda nafsi ahaantiisa is odhanayay ku xoog badanayso annahu abu inuu aabihii yahay ee abci ahaan uu helayo inuu ilanayo kaasuu ku abtirsanaya labadood walaa yuqbalu lama aqbalo qowlulqaa'ifi ninkan qaa'ifka ahee hidasooca ah ilaa an yakuuna dakaran inuu lab yahay mooyaane xuran xor ah cadlan qof markaa cadaalad le ah cadlan markaa waad garanaysa wii inuu muslim yahay de maarata ahlu lishahaada qof markaa markhaatigiisa la aqbali karo waa inuu yahay mujaraban waa inuu yahay mid la tijaabiyey fii macrifati nasab garashada nasabka mid lagu tijaabiyey waa inuu yahay qaabka loo tijaabinayo waxay sheegaan ilma ayaa waxaa loo keena ayaa waaa meesha loosoo lasoo dhigaya dumarna waa loo keenaya aanay hooyadii ku jirin marka saa lagu odhanaya ka soo saar hooyadii waa inuu markuu eego yidhaahdo meeshan kuma jirto hooyadii haddana kuwo kalea loo keenaya haye kasoo saar kuma jirto kolka dhowr jeeroo saas laba iyo saddex iyo kuwa aanay kuma jirin la keeno iyo haddana mar dambe kuwo ay ku jirto la keenaya kasoo saar waa inuu soo dhex qabta taasaa dhashay ilmaha haddana ilmo kale markaa dhowr jeer marka saas loogu tijaabiyo dee la ogaado ninkani nin khabiire inuu yahay markaasaa xukunkiisa la qaadanay de wax badan baa kharaabe kolka imika dad ba wax badan oo la yaqaanay aaladahan markay sooba aaladu wax badan bay kharibaan aaladahana maskaxda dila dadkii xisaabta a ah runtii sidaa yidhahdaan isku dukaanka dhanba daqiiqad ku xisaabinayay maanta ma jiraanoo ilaa bahalka waa sidan tag shan iyo toban lix iyo toban uga haddaa tirado wareeraaba laga yaaba ya maxaa tidhi shan iyo toban iyo oo maarata ila maskaxda hadaan laga shaqeysi waa fadhiisanaysaa kolka maskaxda laga shaqeysiin waay xubin kastood ka shaqeysin waa sidaa gacantan hadaad ka shaqeysiin weydo way fadhiisanaysaa indhaha dad ka shaqey waa saas markaa waxa weeye maskaxdii way fadhiisatay ajiisadana fadhiisisay wuxuu yihi wayajuusu waxaa banaan an yakuuna waaxidan inuu qof keliya yahay oo inay laba noqdaan khasab maaha waqiila qiil bale laabuda min itnain marka waxa wey yani maqa maxakan ba mise waa shaahid ninkan maaragtay ma ma maaragtay ma qof markhaati furayaa mise waa qof garsoore ah garsooraha dee hal qof baa garsooro noqon kara laakiin markhaatiga waa inay laba noqdo markaa qiilkani markhaatiyo kaleu ka dhigaya lakiin sida saxda ah waa garsoore labadan qolo ayuu u garnaqaya markaa inuu mid qura noqdo iyaa ku filan kitaabu laymaan halkaa waxaynu kaga baxnay licaankii iyo wixii hareeraya licaankii dee waad arkeyso dhaar buu ahaa soo ma dhaaro la marayuu ahaa sheekhu raximah llahu tacaala munaasabo cajiib wuxuu u tartiibiyey yacni si kutubta madhabka wax tartiibsan u yaryahay wuxuu inoogu xiji siiyey maadaama aynu licaankii ka soo baxnay halkan inoo keenay baynamaa kutubta kale ee madhabku marka ay xuduudda iyo waxaasi dhammaadaan iyo jihaadka iyo kuwa marka laga baxo ayay halkaa waxay keenaan acimadii iyo nadarkii iyo dhaarihii iyo maarata adaaxidii waxaasay israaciyaan isaga waad ogeydo udxiyadii hadyigii buu inoo racin o isku akaami kolkuu halkaa inoo raaciy haddana nadarkiina inoo raaciye sg waa noo cibaad oo cibaadaad baa lagu nadrayaa kolkaasuu haddana adcimadii maxaa xalaal iyo maxaa xaaraanana iyagay u dhow yihiin iyaguna halkaasuu iyagana inoo raaciy iyo dakaadki iyo waxaas dhaartiina iyadana halkan u keeno oo licaankii ayuu markaa daba dhigay oo waxa weyaan munaasabadaasi saasuu markaa u ilaaliyo alaymaan waa jamcu yemiin yemiin sideeda waa gacanta midig gacanta midig ayaa yemiin la yidhaahdaa haddana dhaartii ayaa af carabiga yemiin lagu magacaabay waaa calaaqada ka dhaxaysaana waxa weeyaan baa la yidhi markay isdhaarsanayaan carabtu gacmaha midig iyo isqaban jireen deetna saasay isku dhaarin jireen laakiin dhaarta sideeda xalif iyo qasam baa la yidhaahda alxalif iyo alqasam iyo alaliya iyo alilaa ayaa dhaarta la yidhaahda yamiinna gacantiibay aada isqabanayeen markay dhaaranayaan deetana gacanta lafteedii magaceedii ayaaba dhaartii loo bixiyo saasa markaa yamiin loo yii kitaabu markaa kaga uu ku magacaabay deetana markaa dhowr baab ayaynu arki doonaa cidda ay dhaartu ka asaxdo iyo waxay ku asaxdo iyo waxyaalaha dhaarta maarata ay ku furanto oo iyadana baabka dambe jaamicul aymaanka noqon doonta iyo kafaaradii u dambeyn doonta wuxuu yihi baabu man tasixu yamiinuhu wamaa tasixu bihi اlyamiin wuxuu kani baab u yahay cidda dhaartu ay ka guntanto dhaartiisu ciday guntamayso wamaa tasixu bihi اlyamiin iyo ereyada ama wa cidda waxa lagu dhaaranayo ee dhaartu ay ku guntamayso marka eeg dhaartii waxay u baahan tahay xaalif wa maxluuf b wa maxluuf caleyh cid dhaaranaysa ciddii dhaaranaysa waa laga hadlay yaa dhaaran ka dhaartiisu ay ansaxaysaa dhaartiisu dhaar maaratay tixgelin leh oo axkaami ka ratibmaysa ay noqonaysa iyo waxa lagu dhaaranayo waxa lagu dhaaranayo oo dee ilaahay taas noqonayo iyo maxluuf caleyhio arrinta loo dhaaranayo arin kan lagu dhaaranaya isagana ee dhaarta keenay isagana de waxa weeyaan waa wa wa waa arkaantiibuu ka mid yahay haddaba labada hore ayaa halkan lagaga hadlay amaa maxluuf caleyhiga de isaga wixii lagu dhaartay waxa uu lagaga hadli doonaa muxuu ku furmaayo muxuu markaa ku dhaboobaa baabka dambe iyaynu ku arki doona saasuu markaa ku yihi man tasixu yamiinuhu iyo wamaa tasixu bihi waa labadii rugniye hore xaalifkii iyo maxluuf bihigii weeyaan wixii lagu dhaaranay wuxuu yihi tasixu dhaartu waxay ka guntantaa min kulli baaliqin caaqilin qof kastooo qaangaara ah oo miyir qaba mukhtaarin oo aan qasbanayn ila ilalyamiini ku talagalay inuu dhaarto imse shardi baa lagu sheegay afar shardi qaangaar waa inuu yahay qof miyir qaba waa inuu yahay oo ah qof aan qasbanayn waa inuu yahay qof dhaarta ku talagalay waa inuu yahay qof carabkiisu intuu iskala bartay hadalka iska daba cararayso waa inaanu ahayn faama asabiyu wuu ku yidhi kii aan qaangaarka ahayn falaa tasixu yamiinu maantana hadduu dhaaranayo wax dhaartiisaa ka ratibmaya waa laga ilaalinaya waa waxa weeyaan waa la edbinaya jooji baa loonaya dhaarta iska ilaali waa la odhanaya laakiin dhaartiisa wax xukunahoo ka ratibmaya ma jiro waman zaala caqluhu qofkii miyir doorsooma bimaradin aw nawmin ama binawmin aw maradin xanuun ama hurdo qofkii miyirkiisu ku tago oo de markaa maskaxdiisiiba joogin lam tasixa yamiinuhu dhaartiisu kuntami mayso waman zaala caqluhu bimuxaramin qofkii wax xaaraana ku miyir doorsoomay khamri buu cabi ama xashiishadii <clears throat> iyo balaayo adigu hadduu doono isku mudo waashayba dee kuwan isku mudo ee deetana dee khalaas sidaa ku dawaq waxaasoo dhan wuxuu kuleeyahy saxad yamiinu shar ninkaa dhaartiis waa guntamaysa yani waa loo raacaya markuu dhaarto kafaaratulyamiin haduu wii samey kafaaratulyamiinki way ka ratibmaysa wuu sakraansanaayo ismaba miyirkiisiiba muu joogin isagaa cabi baa leedahay kamriga sidii furiinkiisuba udhacay soo furiinkiisubuu dhacay tanna waa lami salaadihii waa lagu yeelanaya oo cibaadaadki wixii o dhan marat ku laazimaya xataa hadduu waasho marku daroogadii isku muda hadduu sidaa ku waasho waxaa laleeyahay isagaa waxaana isugu sabab ahaa cibaadaadkii iyo wixii o dhan yowman min adahri hadduu soo hagaago soo celi baa loodhanay wii o dhan wa qiila qiil baa le fiihi qowlaan laba qowl ayaa ku sugan sidii alaaqaba nagu soo martay dalaaqa weynagii kusoo aragnay furigiisu ma dhacaya qofkii sakraamay mise ma dhacayo sheekhu waa kii halkaa soo maray ariiqada jasminaysa inuu ansaxayo waynagii sheegnay laakiin in ariiqada qowleynku ay tahay ta rajaxan qowleynkana ay weliba sii rajaxan tahay in dalaaqiisu uu dhacayo halkana dhaartiisii way guntamaysaa wiil waman ukriha cala lyamiini qofkii dhaarta lagu qasbay lam tasixa yamiinuhu dhaartiisu ma guntamayso waxbana ka ratibmi maayaan kafaaraan lagaga yeelan maayo hadduu hadhow toola jebiyo waman lam yaqsid ilyamiina kii aan dhaarta ku talagelin ee fasabaqa lisaanuhu ilayha carabkuni uu ka boobay aw qasada alyamiina calaa shayin ama wax inuu ku dhaarta ku talagalay fasabaqa lisaanuhu ilaa gayrihi laakiin wax kale un carabkiisu ku dhawaaqay wax kale un cararay lam tasixa yamiinuhu dhaartiisu ma guntamayso wadaalika kaasi aan lagu talagelini laqwu lyamiini dhaarta teedii laqwiga ahayd weeyi aladii laa yuaakhadu bihi an qofka lagu qabsanaynin laa yuaakhidukum اllahu biاlagwi fii aymaanikum waa ka ilaahi subxaana watacaala walaakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum iyo walaakin yuaakhidukum bima caqadtum اlaymaan dhaartii aada gunudeen ee aad ku tala weeyi taas ay bimaa kasabat quluubukum taasaa ilaahay subxaana watacaala uu idinkula xisaabtamaya wy laakiin waxaan carabkuuna iska bartay may wallahi waad fadhiisanaysaa isagoo dhaar ba ku talagelin laa wallaahi wabalaa wallahi xadiidkii sunanka ku jiray nabiga calayhi salatu wasalaam marka la weydiiyey maa laguu lyamiin ee uu yihi laa wallaahi wabalaa wallaahi may wallaahi iyo waxa weeyaan saas kale taasi waa iska laquulyamiinka weeyaan kor haddaan qofku dhaarta ku talagelin inuu dhaarto arrintaasi sidaas ugu talagala haddaanay ahayn waxay iska noqonaysaa dhaar carabkuni bartay oo carabku boobayo laakiin qofku inuu dhaarto aanu markaa ugu talagelin taa markaa laqulyamin baa laohanaya laakiin mar walba inu iska ilaaliyo iya fiican sideedanaba inay leeyihin culamadu dhaartu waa makruuh alyamiin waxa asala inay karaaha tahay oo fiicnayn waxaan la karaahaysan markii uu cibaado ku dhaaranayo inuu samaynayo sidoo kale haddii uu ku dhaaranayo arrin u baahan arrin u baahan sida hadal la adkaynayo oo kale ama arrin la weyneyn oo la cusaynayo wallahi law taclamuuna maa aclam la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira markii nabigu alayhi salaatu wasalaam ku dhaaranay iyo de markii dee maxkamad la taagan yahay maxkamad markii la joogo oo dhaartii lagaaga baahdo inaad dhaarataa markaana karaahiye ma noqonayso laakiin inaad iska dhaarato un wax taafiha waxaan macnaba lahayn mararka qaarkood ka hadlaya inaad ku dhaarato waa wax markaa laga fiican yahay oo karaahiya watasixu lyamiinu dhaartu way guntantaa cala almaadi arrin tagtay inaad ku dhaarato walmustaqbali iyo arrin soo socota inaad ku dhaarto labaduba way ku guntantaa wallahi arrinkaasi sidaa iyo sidaasuu ahaa haddaad tiraahdo dhaartaas way guntamaysaa walaahi saasaan samayn doona haddaad tidhaahdana iyaduna way guntamaysa marka de waxaa tegay maadiga khabar iyo war buu noqonaya waxaa soo socdaana ballanqaad iyo waxbuu noqonaya in xalafa qofku hadduu ku dhaarto calaa maadin arrin tagtay wa huwa saadiqun runna uu sheegayo falaa shay caleyda waxba laguma le la dhaartiisi waa waafaqsan tahay sida ay wax ahaayeen wain xalafa wain kaana kaadiban hadduusan been sheegayo ahim horta waa dembiile calayhi lkafaaratu kafaarana waa lagu leeyahay wa hadihi lyamiinu dhaartaasi hiya alyamiinu alghamuus waa dhaarta muquurisada dhaarta marka waa qofka muquurinaysa naarta alyamiin alhamuus axaadiista ayay ku timid akbar lkabaa'ir waxaa akbar lkabaa'irka ka mid ah alshraaku biاllah iyo qatlu الnafs iyo alyamiin اlghamuus dhaarta markaa qofka quusinaysa naarta tafsiirkeedana waxay yidhahdeen culamadu halkan waa adiga arkayo waa dhaarta uu qofku ku dhaaranayo arin ma tegey oo uu been ku sheegay isagoo isug inay inay beentii tahay wallahi waxaasaan qabtay manuu qaban wallahi hebel baa halkaa marayy manuu maray wallahi arrinkaasi saasuu aha manuu ahayn axaadiista qaarkeedna waxaa ku timid weliba marka uu inay tahay marka uu xaq bani aadan ku xalaashanayo taasina waa kasii culus tahay waa kasii culus tahay lakin aimada shaaficiyadu waxay leeyihiin marba haddii dhaartu ay dhaar beena tahay oo war beena ood maaragtay arrin dha dhacdo aad ka sheegayso ood is inay been aad ku dhaarato hiya alyamiin lkamuus waa dhaartii kamuuska ahay haddii markaad xaqdaro aq ku goosanaysa a aq aanad lahayn ood xoolo bani aadan ku goosanaysana arrintu waa kasii weyta waa sii cuslaanaysa arrintaas markaade dembigu inuu wen yahay waa laysku waafaqsan yahay kafaaro miyaa ninkaa lagu leeyahay aimada shaaficiyadu haabay jamaahiirtu waxay leedahay kafaaro kaa laguma le tawbadkeen iyo ilaahay inuu tawbad keeno iyo dee maaragta ayaa lagu leeyahay laakiin kafaaro laguma laha bay yidhaahdeen shaaficiyadu waxay leeyihiin isagaaba uga awleysan kan mustaqbal ku dhaartay uu doonayay inuu sameeyo ee haddana aan samaynin ama u suuroobiba weyday wixii maarata lagala fiicnaaday ee haddana layidhi kafaarada bixi kanaa uga awleysanba in kafaaradiina lagu waajibo hana toobad keeno kafaaradiina ha bixiyo lianna kafaarata laa tasiidhu ilaa khayran kafaaradu khayr unbay u ziyaadinaysaa in tawbadiisa la aqbalana inay markaa u horseedo iyaa laga laga yaabo wain xalafa calaa mustaqbalin arin markaa mustaqbala hadduu ku dhaarto fain kaana calaa amrin mubaaxin ay calaa tarki amrin mubaaxin arin mubaaxa inuu ka tegaya hadduu ku dhaarto wallahi inaan hilibka cunayn buu yidhi wallahi inaan hilibka hilibka in la cunaa waa maxay waa mubaax ama wuxuu yihi wallahi inaan laba jeer wax ka badan maalintii waxba cunaynin xoogaa zuhdi baa soo galay ama wuxuu wallahi labada labadu malaha zuhdi ma ahe labada jeer maalintii zuhdi maaha waa axad saalixiin baa la weydiiyey alaklu marata fi lyowm markaasu yii waa aklu saalixiin deetna waxaa la weydiiyey alaklu maratayni fi lyowm markaasuu yihi aklu caamati nnaas dadkaa caadiga ah cunadooda weeyaan labada wakti markaasaa la weydiiyey saddex wakti qofka wax cunayo de kaas waa neef xoolaa buu yihi hadda aqee iska daayi markaa labada jeer malaha zuhdi maahe zuhdiga hal mar buu noqonaya hadduu yihahdo wallahi inaanan hal mar wax ka badan maalintii waxba cunaynin xalafa calaa tarki amrin mubaax faqiila waxaa haddaba la yihi ninkan horta yani dhaartiisaas waa guntamaysaa dhaartiisu waa guntamaysaa markay guntantana waxa un laga hadli ma inuu jabiyaa fiican mise inaanu jabin faqiila waxa in alawlaa sida u fiicani allaa yaxnaa waa sidii markaa qowlka muctamedka ahe in aanu jabinin dhaartiisi dhaartiisii uu fuliyo kol haddii arrintu mubaax ahayd inuu dhaartii ilaahay weynidiisii ilaaliyo tacdiimkii magacii uu sheegay inuu ilaaliyo oo arinkii uu fuliyo iyaa wanaagsan wa qiila qiil baa le alawlaa an yaxnaa mayane sida fiicani waa inuu dhaartiisii jabiyo si kafaaradii loogu yeesho masaakiintii uga faa'iido ilan tarkul mubaaxiisan idinka faa'iidi mayse markuu dhaartii jabiyo kafaaraa lagu yeelana kafaaradiina dee masaakiintii baa ka faa'iida hadduu wax bixin karayo marka inuu jebiyo iyaaba u fiican ayay qoladaasi leeyihin waa haddii markaa arrintu nacam wuxuu yihi fain wain xalafa hadduu ku dhaarto calaa ficli makruuhin arrin karaahiya inuu samaynayo aw tarki mustaxabin ama inuu sunno ka tegayo fal awlaata fiicani halkan an yaxnaf in dhaarta jabiyo weeyaan makruh inuu samaynayo haduu ku dhaarto inaanu de samayn baa fiican markaa dhaartiisii ha jabiyo makruh inaa iska ilaali sunno inuu ka tegaya hadduu ku dhaartay dee sunnihi inaanu ka tegin baa fiicane dhaartiisii ha jabiyo sunnihiina hala yimaado wayukrahu markaa halkaa maxaa kaaga soo baxay waxay leeyihin culma shaaficiyadu alyamiin laa tugayiru xukma axkaam alafcaal afcaashu axkaamteeda ma bedesho wixii xaaraan ahaa haddaad dhaaratay haddaan dhaaran sidii unbuu xaaraan u yahay wixii xalaal ahaana haddaad ka dhaaratay haddaan ka dhaaran sidii unbuu xalaal u yahay hadaad hilibka ka dhaarato hilibkii xaaraan kaama noqonayo wixii makruuha ah haddaad ka dhaarato iyo haddaad ku dhaarato waa isku isagu sidiisi u karaahiyadiisu u yahay kii sunnahaana waa saas oo kale oo alyamiin laa tugayiru axkaam alafcaal afcaasha axkaamteed waxba kama bedesho wa yukrahu waxaa karaahiyaa an yaxlifa bigayr اllaahi caza wajal cid aan ilaahay ahayn ku dhaarto cid aan ku dhaartaa waa karaahiyo yani waa arrin aad looga fiican yahay axaadiis badan baa ku timid oo nahyinaysa laa taxlifuu biaabaa'ikum man kaana xaalifa falyalif biاllahi aw liyasmut marka nahyigaasi culamadu waxay ku ambaareen karaaha waayo aadaabta ku tacalluqa hadduu ku tacaluqa inta badan karaahay ku ambaaren imaam shaafici waxaa buu yihi akhshaa an yakuuna alxalif bigayr illaahi macsiyata waxaan ka baqayaa cid aan ilaahay lagu dhaarta inay dembi noqotaan ka baqaya lakin waa dembi mu odhanin man kaana man xalaf bigayr illahi faqad ashrak xadiikaas waa soo arooray lakin waxoogaa xagga sanad ahaan ayaa looga hadlaa xagga sixadiisa haddii xataa la tasxiix leeyihiin waxaa lagu fasirayaa man xalafa bigayr اllaahi muctaqida anahu mil lahi mal inuu ilaahay wax lamidihi jiro de kaasi shirki buu ku dhacay wyukrahu an yaxlifa bigayr اllahi caza wajal fain xalafa bigayrihi cid aan ilahay an haduu ku dhaarto ka nebiyi sida nebiga iyo walkacbati kacbada lam tancaqid yamiinu dhaartiisaasi dhaar jirta oo wax kasoo qaad leh ma aha nebiga ilahay hadduu yidhaahdo waxba dhaartiisaasi wax kasoo qaad male inuu laa ilaha illa la yihahdo ana way ufiicantays noo soo socota wain qaala hadduu yidhaahdo in facaltu kada faana yahuudiyu waaa haddaan sameey yahuudi baan ahay aw nasraaniyu kristaan baan lam tancaqid ymin waaas dhaar guntamaysa maaha il magac ilah lama sheegin wayastakfir اllah ilaahay subxaanahu watacaala dambi dhaaf ha weydiisto waa dembaabay kaasi ka yihahdo yahuudi baan ahay hadda waaa sameey ama diintaan ka baxay iyo waxa lamidkaa waxyaalaas waa xaaraana baa oo aan banaanayn markaa ilahay buu dambi dhaaf weydiisan wayaquulu laa ilaaha ila اllah laa ilaha illa lah buu ohanaya hadii uu ku dhaartay cidaan ilahi subxana wa tacala ahayn man xalafa faqaala fi xalifihi biاllati wاlcuza falyaqul laa ilaha ila اllah wain xalafa bismi lilaahi tacala magac ilaahay leeya hadduu ku dhaartay oo laa yusamaa bihi gayruhu ilahay mooyaane cid kale aan magac u ahayn ka qowlihi wاllahi wاraxmaani wاlquduusi wاlmuhaymin wacalaami اlguyuub wkhaaliq اlkhalq wاlwaaxid aladi laysa kamilihi shay iyo wama ashba wixii waxaa la midkaa wallahi ilahay un ba allah la araxmaan alquduus xumaanta ka dahirnaa wey lakin de quduus ilahay un baa almuhaymin maga tafaasiir fara badan bay culamadu ka bixiyaan yani allaha wax walba ilaaliyaha u ah maaragtay waxa weya ashaahid almusadaq markhaatiga aan markaa la beeninin waa lagu fasiray tafaasiir dhowraa ah lagu fasiray laakiin ilahay un baa muhaymin iyadana almuhaymin waa saas almuhaymin markay tahay asha ay wadato ilaahay unbaa lagu ilaaqa calaamu lguyuub waxyaalaha maqan ki ogaal maarata u ogaal badnaa waa ilahay subxaana wataala khaaliqu lkhalqi khalqa kii abuuray alwaaxid aladi laysa ka midli shay ka keli ah ee aan waxba lamid ahayn waa ilaahay subxaana watacaala kuwaas waxaasoo dhami hadduu ifaadaa isticmaalayo waxaa la midkaa incaqadat yamiinuhu maxaad ujeeday la odhan maayo ma ilaahay baad ujeeday mise cid kale ilahay mooyaan cid kale uma noqotaba wain xalafa hadduuse ku dhaarto bismin lahu magac ilaahay leeyahay oo haddana yusamaa bihi kayruhu cid kalena lagu sheegi karo ma Ah, maca taqyiid yusamaa bihi hayru cid aan ilaahay subxaana watacaala ahayn lagu magacaabi karo maca taqyiidi iyadoo laakiin wax lagu qaydayo karabbi sida arab dee rab lbeyt baa la iyo rab lusra iyo rab lmaal wraiim raiimun maarata maarata bilmuminiin rauuf raxiim wata eh, nabiga alayh slat slam la yihiba wlqaadir qaadir calaa kada waa la odhan kara cid aan ilaahay ahayn wlqaahir waa alabadii oo markaa de waa weyaan qaahir calaa kada waa la odhan karaa kuwaasi waa magacyo ilaahay subxaana watacaala ilaahay baanay marka sidaa loo ilaaqo alrab alraxiim alqaadir alqaahir markale markii maskaxda waa kuso dhacay waa ilaahay laakiin alfaadan cidaan ilaahay ahaynna waa loo isticmaali karaa mar hadday sidaa tahay haddaba walam yanwi bihi hayrahu cid ilaahay ahayn haddaanu u niyoonin in caqadat yamiinuhu dhaartiisu way guntamaysaa wain nawaa bihi hayrahu cid ilaahay ahayn hadduu niyooday lam tancaid yamiinu dhaartiisu ku tag marka halkan kuwii hore suuragal kamay ahayn cidaan ilahay la niyoodo kuwan laakiin waxa suuragala ah cidaan ilahay la niyoodo marka hadduu ereyadaa isticmaalo oma cid kale sheegaysa wallahi n waxaan ujeeda ma garanay haduu ihado dhaar baan kasoo qaadayna haduu ya baan ula jeedeen de hadalba iyadana ma laha haduu ihahdo qof kalean sheegayy oo raxiimka aan sheegayy waa hebel baan ujeeday war raxiimida aan lahaa waxaan ujeeday yani waxa weya ninkaa naxariista badan oo isagaan ku dhaaranayay waxaan leenahay waxaas waa ad khaldantay inaad waaa samaysa maya dhaar guntantay ma jirayso wain xalafa hadduu ku dhaarto bimaa yashtariku fiihi huwa waayruhu kelmad ama magac ilaahay iyo kayrkiiba eh, si markaa siman loogu ilaaqi karo oo yani aan markaa marka lagu dhawaaqo aan ilaahay toos looga fahmayn kalxayi alay hadii la hado alay mu ohan alay ladi laa yamuut ad alay ladi laa yamuut waa ilahay cid kale ma qaybtii koowaad bay gelaysa magacyada ilahay halkan saddex qaybooda saddex qaybood qaybta koobaad waa waxaa lalaba wadaagi qaybta labaad waa lala wadaaga lakin haddii la ilaaqo ilahay un baa ku dhacda qaybta saddexaad waa lala wadaagaa oo haddii markaa la ilaaqo wuxuu qofku ula jeeday la weydiiyo mooyaane ujeedadiisa toos loo garan maayo marka iminka alxay ama almawjuud alghaniy alsamiic albasiir kuwaas waxay leeyihiin ma aha magacyo aalib ku ah ilaahay subxaana watacaala sida magacyada aynu imaka kasoo baxnay kale hadday haddaba kuwan dambe tahay saddexaad lam tancaqid yamiinu dhaartiisu guntami mayso ilaa an yanwiya bihi اllaaha tacaala halkan maxaa la rabaa inuu niyo inuu ilaahay subxaana watacaala ku dhaaranayo inuu niyoodo oo ilaahay uu ula jeedo ayaa halkan shardiga markaa saddexdaa weeyaan qolada hore waxba shardi uma aha shardiba male qolada dhexe waxa shardiga cid aan ilaahay ahaynna maskaxda ku qaban qoladan saddexaad waxaa shardiga maskaxdiisa in ilaahay uu ku qabto inuu ilaahay subxana wa tacaala sheegayo wain qaala hadduu yidhaahdo allaahi la afcalana kada wuxuu gooyey imikana adaat lqasamki wowgii iyo badii iyo tadii af carabiga kuwaas adawaat lqasam wallaahi bilaahi tallaahi haddii markaa intuu jaro uu allaahi la afcalana ama ha rafciyo ama ha jaro ama ha nasbiya bay leeyihin allaahi la afcalana kada hadduu yidhaahdo lam yakun yamiinan dhaar noqon mayso ilaa an yanwiya bihi lyamiin dhaar ugala jeeday dee sariix kuma aho xarafkii dhaarta sheegayay ayaa go wa in qaala hadduu ihahdo bilaahi laafcalanna kada bilaahi ba buu isticmaalay bilaahi laafcalanna kada ma af soomaalin karno de waxayna af soomaalin kareyn dhowr macno yeelanaysa waa kan u araada wuxuu markaa ugala jeeday bilaahi astacin bilaahi ilaahay baan kaashanayaae laafcalanna kada waxaa kaloo noqon karaysaa bilaahi ilaahay baan ku dhaartay laafcalanna kada haddaba haddii uu ugala jeeday bilaahi astaciinu ilaahay baan kaashanaya la afcalana kada la afcalana kada laamkan laamulqasam haba la yidhaahdee haddana lam takun yamiinan waayo bilaahidii meesha ku jirtayna dhaar ugalama jeedin la afcalanadiina waxay ka maran tahay magacii ilahay baa ka maqan markaa iyaduna dhaar ma noqonayso wuxuu yihi laakiin haddii uu bilaahi la afcalana u yidhaahdo oo astaciinuda aanu niyo dhaar bay toosu noqonaysaa wain xalafa biصifati min صifaati اdaat haddii uu ku dhaarto ilaahay sifaatkiisa sifo kamida sifaatkiisa loo yaqaano sifaat اdaat waata marka allatii laa taxtamilu ayru weyaan waa sifaatka ilaahay mooyaane cid kale aan lagu sheegi karin wahiy waxa weeye wacadamat llah wacadamat illah wacadamat illaah ilaahay dhaartiisaan ku dhaaranaya weynidiisaan ku dhaaranaya khalaas waa dhanta wajalaal illaah ilaahay weynadiisa weyaan iyaduna ilaahay mooyaane cidka looma isticmaali kara baa imika jalaalatulmelik waxba iska maarata laakiin culamadu waxay leeyihin jalaala ilaahay subxana watacaala saaxib aljalaala waa ilaahay marka jalaalada cid aan ilaahay subxaana watacaala ahayn looma isticmaali karo aljalaalu cadamat اllahi wa kibriyaauhu wastixqaaquhu lisifaati اlmadxi jalaalku waa sida maaha weyni keliya waa weyni weliba haybad gaarale weeyaan wajalaal اllahi wacizat اllahi ilahay izadiisii wa kibriyaa illah ilahay kibriyaagiisii wa baqaa ilah ilahay subana watala jiritaankiisii wa kalaam ilah maarata hadalkii ilaahay wlqur'aani qur'aankii hadduu ku dhaarto waxaasoo dhan incaqadat yamiinuhu waayo cadamat ilah de waa ilaahay jalaal ilah waa saas marka kuwaasoo dhami waxay noqonayaan kor haduu ilahayna u idaafeeyey dhaar bay noqonayaan wain kaana yustacmalu fii makhluuqin waxaan ilaahay loo idaafeeyey ee sifada noqon kara wahiy qowluhu waa sida hadalka odhanaya wacilmi illaah ilahay cilmigiisaan ku dhaaranaya waqudrat illah ilahay qudradiisa wa xaq illah ilahay xaqiisaan ku dhaaranaya wanawaa uu niyoodo bilcilmi lmacluum macluumka uu niyoodo macluumka wada waa khalqigii khalqiga ilaahay khalqiga ilaahay mar waa abuurkiio waa ficilkii ilaahayo waa sifo marna waa makhluuqaadki oo de inagu khalqigii ilaahay baynu nahay soo ma sidaa markaa cilmigii ilaahayna waynu nahay de wixii de ilahi subaana wataaala makhluuqaadkiisao dhan wuu ogsoon yahay marka cilmi bimacnaa macluum baa khalq bimacnaa makhluuq qudra bimacnaa maqduur marka markaad waa aragto waaad waaas waa qudradii ilaahay kolkaas roobka iyo sida u ilahay waraabiya waxaad ohanaysaa qudradii ilaahay baan arkay allahuma arinaa fiihim cajaa'iba qudratig qudradaada yaab kale ilaahay ow na tus qudrada ficilka ama arkayside laakiin maqduurkaad arkaysaa soo marka makhluuqiina waa lagu ilaaqi karaa ifadani wa biqudrati maqduur wa biaqi aqana acibaadaat cibaadaadki haddii ugala jeeday lam tancaid yamiin de dhaartii guntay mayso makhluuqaadkii ayuu de niyooday wain lam yanwi shayan haddaan waba niyoona cilmiga ilaahay baan ku dhaartay inuu yihaahdo incaqadad yamiin cilmigii sifada ahaabuu noqonayaayo way guntamaysaa wain qaala hadduu amrulaahi camrullaahi hadduu ku dhaartay af carabiga iyadana af soomaaliyen mayno dhowr macno yeelanaysaa fa huwa yamiinu buu sheekuu yihi waa dhaar ilaa an yanwiya bihi gayra alyamiin wax aan dhaar ahayn inuu niyoodo oo niyada uu ku weeciyo mooyaane inuu niyada ku duwo mooyaane sideeda hadduu u yidhaahdo dhaar bay noqonaysaa calaa daahiri madhab madhabka sida ka daahirkaa buu yihi wa qiila waxaa la yihi laysa biyamiinin dhaar maaha ilaa an yanwiya bihi lyamiina niyay u baahan tahay eeg marna labada labada waxa laga yaba labadun iska ka dhex galaan mid wuxuu waa dhaar haddaanu wax kala niyoon midna wuxuu leeyahay dhaar maaha haddaanu dhaar niyoon marka waxaad u bahan tahay in saddex arrimood kala qaado kii dhaar niyooday inay dhaar ka noqonayso o isku waafaqsiyey kii aan dhaar niyoon inaanay dhaar noqonayn iyadana o la isku waafaqsiyey kii kelmaddoon ku dhawaaqay kelmaddoon isagoo wax adkaynaya saas lacamrullaahi waa sidaa iyo sidaa ee la yidhi lacamrullaahida mati dhaarteed baad unedmasatan kar arabkunbaa dee adkee ubaanasi markaa dhaarku adke ubaan yani adkee ubaanasi hadduu yihaahdo cinda alilaaq ma waxay noqonaysaa yamiin mise ma noqonayso halkaasay labada qowl iskusuwaradaasay isku haysanayaan kan dambe ayaana muctamada kaa hore sheeku calaa daahir madhab uu yihi naskii shaafici ma waafaqsanaba waayo shaafici wuxuu leeyahay in araada alyamiina hadduu dhaar doonayo fa huwa yamiinu wain lam yurid اlyamiin haddaanu dhaar doonaynin dhaar haddaanu doonayn falaysa biyamiinin dhaar ma noqonayo لأnnahaa taxtamilu غayra اlyamiin لأnna qowlahu lacamrii inma huwa laxaqii lacamru llahi marka la leeyahay ilaahay subxaana watacaala jiritaankiisa way noqon kartaa baqaa llah oo markaa lagu dhaaranayo waxaa kale noqon kartaa xaqa ilaahayna way noqotaa baal cilmiga ilaahayna way noqotaa de cilmiga waynaga imika soo marin macluumkiibuu noqon karaya xaqa ilaahayna cibaadaadkii baabu noqon karaya atadri maa xaq llahi cala alcabiid wamaa xaq lcabiidi al marka aq llahi cala alcabiid waaba cibaadaadkiiba marka maadaama lacamrullahi ay cibaadaadkii noqon karayso bimacnaa aq xaqullah ay noqon karayso dhaar ma noqonaysa haddaanu niyoonin wain qaala hadduu yidhaahdo aqsamtu billaah ilaahay baan ku dhaartay buu yihi aw uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa de incaqadat yamiinuhu dhaartiisu way guntamaysaa haddaba waa in qaala hadduu yidhaahdo aradtu bilawali ilaahay baan ku dhaartay markaan lahaa waxaan u jeeday can maadin yani horaan u dhaartay dhaar horaan sheegay ilaahay baan ku dhaartay laba macno ixtimaalaysaa mid waa kaynu u baranayo inuu imika dhaaranayo midna waa ka siiqada markeeda hore looba dejiyeyoo waa ikhbaar can amrin maadin yani shalay baan dhaartay iyo ma sanadkii horaan dhaartay maana noqon karayni ilaahay baan ku dhaartay wakti hore saasaan ujeeday hadduu yidhaahdo wabihaani ilaahay baan ku dhaaranayaadana alkhabara can mustaqbalin yacni waan dhaaran doonaa ilaahay baan ku dhaaranayaa wakti soo socda ayaan dhaaran doonaa hadduu ugala jeedo qubila fi ma baynahu wa bayna allahi caza wajal isagiiyo ilaahay hadduu dee run sheegayo way ka anfici oo dhaartii imika way guntantay lama odhanayo fi lbaain xagga baainka wahal yusadaqu fi lxukmi laakiin maxkamadda miyaa laga dhagaysan oo warkaasi haddii arintu de maarata maxkamadda ay gaadho kafaaradii miyaa lagu ukumi lagu xukumi maayo qiila qiil baa le laa lama rumaysanayo lama rumaysanayo ayuu ariiq leeyahay maxaa yeelay hadalkani wuxuu ku caan baxay inshaa curin iminka dhaarta la curinayo wa qiila ariiqa waxay in kaana fi lila baabulila haddii la joogay ilaagii dumarka laga dhaaranayay laa yusadaqu lama rumaysanayo wain kaana fii gayrihi haddii ay arintu tahay baabka baabulila wax aan ahayna sudiqa waa la rumaysan waana ariiqadaasi waa naskii shaafici sida lagu arkay oo markuu ilaaga ka hadlayay hadduu ula jeedo wuu yihi arrimaha maadi iyo mustaqbal iyo waa hadduu ugala jeedo waa la rumaysan laakiin markuu baabulaymaanka iyo meelahanka uu ka hadlayey arintaa muu sheegin oo muu waa la rumaysanaya markaa qoladaasi naskii bay sidiisa u raaceen waqiila ariiqo kale waxay leedahay fiihi qowlaan masaladu waa laba qowl binaqli watakriij naqli iyo takriij baa ku jira oo laba qowl bay noqonaysa ariiqada naqliga takriijkana saxa ariiqada saxiixa ah waayo baabulila iyo maarata ilaagu waa dhaar khaasa un buu ahaa marka dhaarihii kalun bay la mid tahay wax loo kala qaadaa ma jiro waxay markaa noqonaysaa in imaamku raxmat ullaahi calayhi uu masalada laba qowl ku leeyahay waa la aqbalayaa iyo la aqbali maayo labada qowlna waxaa xoog badan in la rumaysanayo waayo waxaan uu sheegay wax dee suuragala weeyaan inuu ugala jeeday kol hadday suuragal tahay meesheeda dhaarta sideeda dee xaq bani aadam kuma tacaluqe xaq ilaahay unbaa ku tacaluqa marka fii maa baynahu wa bayn allahina waa tii la aqbalaya hadduu de run sheegayo markaa inaguna waa iska sii daynayna wain qaala hadduu ihahdo ashhadu bilaahi hadduu erigaa isticmaalaha af carabiga ashhadu bilaahi inagii imika lacaanka kusoo marayna isagoo dhaara dee sidiisana waa tii shahaadadii markhaatiga loo isticmaalayay haddaba kelmaddaasi faqad qiila waxaa la yihi huwa yamiinu sidiisuu dhaar u yahay ilaa an yanwiya bishahaadati hayra alqasam in shahaadada wax aan dhaar ahayn ula niyoodamo inuu niyada ku weeciyo mooyaane sidiisa ashhadu billaahi dhaar weeyaan saasuu qiilkaasi leey wa qiila waaayo de waa tan licaankiiba uu ku yimid wa qiila waxaa kaloo layihi waa muctamadkiie laysa biyamiinin ilaa an yanwiya bihi lqasama inuu dhaar uga dan leeyahay mooyaane sidiisa ashhadu bilaahidu uqsimu bilaahi iyo axlif bilahi la mid maaha sideeda waa tu markhaatiga loogu talagalay laakiin de waxa weeyaan dhaartana waa loo isticmaalaa ugumanay caan bixin sida alfaaddaa kale wain qaala hadduu yidhaahdo aczimu billaah aczimu sideeda waan go-aansanayaa wey bilaahina wuu raaciyey lam yakun yamiinan dhaar noqon mayso ilaa an yanwiya bihi اlyamiin cazamtu bilah ma azimu bilah waa iska isticmaalaan cazamtu calayk bay carabtu ku marka dee hadduu dhaar ugala jeedo bilahi dana uu sheego ama cazamtu calayka keliya oo aan bilahi magacii ilah adu meesha ka maqanya ka maqan tahay dhaartii ma guntamayso laakiin haddii cazamtu bilahi calayk ama aczim bilahi calayk oo uu dhaar baan dhaar u niyoodo dee dhaartii bay noqonaysa wain qaala hadduu yihahdo calaya cahd اllahi wa miihaaquhu wa dimatuhu wa amaanatuhu wa kafaalatuhu laa facaltu kada ama la afcalanna kada labada nusqa kala jiraan ballanka ilaahay baa dushayda iyo miihaaqiisa waa ballankii wadimatuhu waa ballankii miihaaqn oo kii la dimadu waa balanti amaanatu waa ilahay amaanadiisi waa wixii nagu aamine de waa waa balanki ilahi subxana watacala addoomaha la galay wa kafaalatu intuba isku wada macnaa li waa wixii ilaahay subxaana watacaala uu maaratay inoo dhiibay d maaratay kufala inooga dhigay oo ballankii ilahay intuba waa ballanti ilahay bay sheegaysaa baa la yidhi hadduu yidhaahdo ballanka ilaahay saasaan samaynaya falaysa biyamiinin dhaar ma aha ilaa an yanwiya bihi lyamiin inuu dhaar isagu markaa uga niyoodo mooyaan ballanka ilaahay hadduu dhaar ugala jeedana dhaar bay noqonaysaa haddii uu iska yiri uun ee aanay markaa dhaaraba aanay maskaxdiisa kusoo dhicin oo aanu dhaara islahayn dhaar ma noqonaysa wa in qaala hadduu yidhaahdo as'aluka billaah ilaahay baan kugu weydiisanaya aw aqsamtu alayka billaah ilaahay baan kugu dhaarana kugu dhaarinaya ma taas iska noqonaysa markaa somaliga in la ilaahay baan kugu dhaarinaya latafcalanna kada saasaad samayn falaysa biyamiinin dhaar maaha ilaa an yanwiya bihi lyamiin inuu dhaar ugala jeedo mooyaane minhaajka halkaas yar waadixinayo qofkani wuxuu noqonayaa saddex xaalo inuu iska ilaaqay kelmadda dhaar noqon mayso taasi iyo inuu ujeeday adiga ayaan kaa dhigayaa qof dhaartay adigan ku ilaahay baan kugu dhaarinaya inuu kuleeyahay yani adigaan kaa dhigayaa qof dhaartay taasina waa laqwi baa qofna qof kale qof dhaartay kama dhigi karo iyo inuu ujeedo anaa dhaaranaya si aad waaa iigu samaysid hadduu markaa ula jeedo oo inuu isagu yamiina nafsi isagu inuu dhaaranay haduu ilahay baan kugu dhaariyey waxay noqonaysaa dhaar bay noqonaysaa in loo fuliyaana de waa tii layna faray ibraar lmuqsim maaragtay mustaxabka ah waidaa xalafa rajulu bilaahi qof hadduu ilaahay ku dhaarto faqaala aakharu mid kale u ihahdo yamiinii fii yamiinika dhaarteedona dhaartaaday ku jirtaa aw yalzamnii milu maa yalzamuka waxa ku laazimay oo kalaa ilaazimay lam yalzamhu shayun halkan wuxuu noo sheegayaa dhaartu kinaayo male dhaartu sariix mooyaane yani waa bilaahida marka lafdiga ilahay marka laga hadlayo lafdigaa ilaahay oo si sariixa loo sheego iyo de maarata intii aynu sheegnay mid ahaan in la sheego mooyaane iska kinaayo kuma guntanto marka hadduu qof intuu dhaartay adna ad tirahda ana kula mid baan ma ma ma noqonayso dhaar saasi ma noqonayso ilagina waynu kusoo marno wain kaana dalika fi alaaqi walcataaq hadday arrintu tahay furiin iyo xorayn oo maalan wuxuu yihi haddaan sidaa sameeyo xaaskaygu way furan tahay ama addoommahaygu waa xor buu yihi markaasuu ka kalena yihi aniguna kula mid baan ahay aniguna kula mid baan wana waa waanu niyooday wuxuu niyooday yani waxaa isaguba de uu yihi ama cataaqa ahaa lazimahu maa lazima alxaalifa kaa dhaartay wixii lagu yeesho iyo isagana lagu leeyahayoo dee qof markaa isaguna saasoo kale yidhi ayuu la mid noqonayaa lianna atalaaqa walcataaqa yancaqidaani bilkinaaya dee waad soo garanaysaa alaaq waa kii ku dhici jira wain qaala hadduu ihahdo aymaanu lbaycati laazimatun lii dhaarihii baycada iyaa igu waajibay haddaan sidaa sameeyo lam yalzamhu waxba laazimi maayaan ilaa an yanwiya alaaqa walcataaq furiin iyo xorayn inuu niyoodo mooyaane fayalzamhu waxaas markaa niyoodo waa laazimi aymaanu albayca xajaaj baa sameeyey waxoogaa dee walti laysku kadeednaayo kolba intay markaa la baayactamaan bay hoosta insha alle ka oranayeen ama maaragtay ilan may doonayn waxaanu wade oo de maaragtay fawdo badan ba iska jirtay iyo fit fitan markaa deetana dee kolley nimankan madaxdana de wadaada way kaaga dhow yihiin waa loo markaa waxbaa loo sameeyey aan markaa aanay anfici karin in markaa eh, maaragtay eh, wax kale loo niyoodo deetana aymaan ulbayca waa la yidhah baa same dhaarihii baycada deetana waxa ku jiray magaca ilahay baa lagu dhaaranaya dalaaq baa laslaazi laysku laaziminaya xoreyn baa laysku laaziminaya xaj iyo sadaqo intaasaa ku jirta yani waxa weeyaan haddii waxaan ku dhaaranaya ilaahay subxaanahu watacaala hadii aan jabiyana xaasayg waa iga furan tahay addoommahaygu waa iga xoroobaya xaj baa igu waajibay sadaqooyin baa igu waajibay waxaasoo dhan baa markaa laisdaba dhigayay marka aymaanulbayca bay bixiyeen dhaarihii baycada wax noocaasoo kale isuna sameeyey waa iska kolley fasaqadu de isku iyo fajaradu waa isku waa isku waa isku wada baab weeyaan kolkay ilan dadkii maarata qulubtoodii ma kasban karaan markaa waxay isku dayayaan wax kale oo ay markaa waxa weeyaan qalbigii ku maamulaan seeftiina qalbigii maamuli kari mayso marka deetana dee alaaqi iyo cataaqi oo markaa waa halaaun hasluhuna eh, jiddun wa jidduhuna jiddunti tiibay dooni markaa inay ku socodsiiyaan haddaba hadduu saa ihaahdo aymaanu lbaycati laazimatun li hadduu yidhaahdo maskaxda hadduu ku qabtay alaaqi iyo cataaqi de way qabanaysaa lakin haddaan ku qabanin waxba qaban mayso wain qaala hadduu yidhahdo alyamiinu laazimatun lii dhaar baa igu waajibtay hadaan sidaa sameeyo lam yalzamhu shayun waayo magac ilahina muu sheegin dee dhaartuna sidaa ma noqoto wain qaala hadduu ihahdo aalaaqu walcataaqu laazimun lii furiin iyo xorayn baa igu waajibtay oo yani waxa wey haddaan sidaa sameeyo wanawaahu waxaan u niyooday furiinka in maarata xilihii furan ya sameeyo ama addoomihiisu ay xoryiin aduu sameeyo dee lazimahu alaaq markaa mucalaqa buu noqonayaayo waa lagu yeelanaya wain qaala hadduu ihahdo alxalaalu calaya xaraamu xalaashii xaaraan bay iga tahay haddaan waxaa sameeyo maalan walam takun lahu zawjatun aanu markaa lahayn xaas walaa jaariyatun iyo addoontoona lam yalzamhu shay waxba ku laazimi guri buu xarimay gurigaasi waa iga xaaraan buu yihi hilibku waa iga xaaraan bu kan kale waa iga xaaraan xaaraan iyo nijaas bay iga tahay qaarkood ka ohanaya <laughs> wax ilaahay daahir ka dhigay miyuu nijaas noqonaya qofkaa yidhi marka xaaraan iyo nijaas bay iga tahay maxaa ku laazimaya wixiise xaaraan ma ka noqonayaa waa hadal lagwiyu iskaga hadlay cinda alimaam eh, shaafici wixiina xaaraan ka noqon maayo kafaaratulyamiinna laguma laha haddaanay xaas iyo iyo aanay ahayn iyo eh, iyo addoon xadiidkii markaa eh, ya ayuha nabiyu lima tuxarimu ma axala laka malabkii wixii nabigu alayh sala uu soo cunay ee uu yihi dib ugu noqon maayo uu ka dhaartay ee haddana markaa kafaaratulyamiinka lagaga waajibiyeyna sida riwaayaadka xadiska qaarkeed ku sugan dhaar caadiya ku jirta wallahi laa ashrabu markaas haddii wallahi la helay de markaa dhaar bay noqonaysaa taas markaa dhaar bay noqonaysaa kafaaradii waa la yeelay lakin hadday noqon lahayd un xaaraan buu iga yahay waa kadib baaba la yidhiba waa waxa weeyaan waa been xaaraan buu iga yahay xaaraan kaama ah buu kuu yahay waad markaa waxa weyaan iska cuni kartaa wax alle wax lagugu leeyahayna ma jirto wain kaana lahu zawjatun haddii uu leeyahay xaas deetana fana waa alaaqahaa markuu leeyahay xaaraan bay iga tahay uu furiin ula jeeday aw jaariyatun ama addoon uu leeyahay oo fana waa cidqahaa inay xoroobayso uu niyooday waqaca alaaqu walcidqu dee furiinkii iyo xornimadii way dhacayaan oo dee kinaaya noqonaysa waina ihaara hadduu ihaarkii aynu soo marnay niyoodo saxa ihaaru fi zawjati duuna alamati ihaarkii dee zawjada ayuunbu ku ansaxaya lakiin addoonta dee ihaar may lahayn waynu soo arag wain nawaa taxriimahumaa nusakda qaarna taxriimahabaa ku qoran hadduu xaaskiisa inuu sidaa iskaga xarimo un u niyooday ama in addoontiisa uu iska xarimo laakiin furiinna muu niyoon dihaarna muu niyoon lazimahu binafsi lafdi likuli waaxidati minhuma ereygaa uu isticmaalay mid kastoo kamid a iyo adoontaba waxaa kaga waajibaya kafaaratu yamiin kafaaradii dhaartaa kaga kaga laazimaysa oo waa sabab nusuulkii labaade yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka ee aynu habeenkii horena tilmaanay xafse radia allahu tacala canha markii guriga ay ka maqnayd ee nebigu calayhi salatu slam addoontiisii uu ugu yeedhay ee uu markaa lasii macaamilay kadibna xafsa markii ay soo noqotay adoontu markaa adoontii nebiga habeenkii hore mala hadalkii waa ku jiray adoontii xafsaba hadalkaa ku jirtay bay culamada qaarkood ugu yihahdeen adoonta xafsade xalaal noqon mayse nebiga xalaal noqon mayse waa maariya maariyat alqibtiya adoontii nebiga calayhi salaatu wasalaam kadib markaa xabs markay soo noqotay bay ka xumaatay arrintii deetna nabigu ala slam ku yihi wallahi maaratay ama maaratay dib ugu noqon maayo ama maaratay uu iska xarimay oo kale oo lafdiga markaa taxriimka ayaa markaa alfaadda qaarkood kusoo arooray inuu markaa iyadii markaa uu dib ka reebtoonaaday inuu markaa dib ugu dhawaado iyaa ku jirtay deetna markaa waa qad farad allahu lakum taxilata aymaanikumna lasoo dejiyey marka waxay leeyihiin kafaaratulyamiin ayaa xaaska iyo addoonta hadduu cayntooda inuu xarimo doonayay kama waajibaysa wain lam yanwi shay-an waxbaba haddaanu niyoona hadalka inuu yihi xaaraan ba iga tahay un wax loo xuniyoodana aanay jirin fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhumaa midi leeyahay annahu laa yalzamuhu shayu ninkaa waxba lagumale waayo kelmaddan uu isticmaalay de waa waa sidii beriisku xaaraamiga hilibku xaaraamiga yahay oo kale un weeyaan waa hadal markaa laqwiya oon macno lahayn buu leeyay wathaanika labaad waa muctamadka isagoo markaa qisadaa maariya la xujaysanaye anahu talzamhu kafaaratu yamiin in markaa kafaaradii dhaarta lagu leeyahay kaasaa muctamadkii qad farad allahu lakum taxilata aymaanikum baanay xujaysanayaan baabu jaamic اlaymaan halkaa in sha allahu iskaga joogo wsala اllah waslm alaa nabiyina mxamed